masaakiin gacanqabashada iyo martiqaadka dhaqankaas wanaagsan ayay u deliishatay kadibna aayaadkii ka dambeeyey waxaan ogaanay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala kitaabkiisa inuu ku sheegay shayaadiintu dadka ay la soo xidhiiraan dadka ay ku soo degaan waa dadka beenta badan dembiga badan sidaas marka waxay tahay qof run iyo ixsaan iyo naxariis iyo gacan qabashada danyarta lagu yaqaan shayaadiinu xidhiir lama yeelato lama yeelato shayaadiintu xidhiir wa bilmuqaabili kaas waxaa ka soo hor jeeda faqad kaana salafu salafku waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa ku garta kadiba muddaci nubuwa nabinimada dadka sheegana beentooda bimujaradi ijtihaarihim ku caanbixiddooda oo kali kali'a bilkadibi been ay ku caanbaxaan nabigana wuxuu noo sheegay sala allahu calayh wasalam inay jiri doonaan ilaa soddon qof oo asaga ka dambayda oo nabinimo sheegana soddon oo ka dambayda oo mid walbaa nabinimo sheegana nabiguna sala allahu calah wasalam wuxuu yidhi dhammaan waa beenaalayaal ee wax nabiya igama dambeeyo calaamadda marka koowaad oo saxaabada taabiciyaalka salafkii a'immadii wanaagsanaa ay ku gara jireen qofkan waxaa koo ugu horreeyey beenta qofka beenta lagu yaqaano qayr lagama sugo waa sharwade shayaadiinaana xiriir la leh marka koow calaamadda koowaad oy ku calaamadsan jireen beentay ahayd beentay ahayd wa bilmuqaabili kaas nabiga lagu soo sheegay waxaa ka soo horjeeda faqad kaana salafu salafku waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa ku garta kadiba muddaci nubuwa nabinimada dadka sheegana beentooda bimujaradi ijtihaarihim ku caanbixiddooda oo kali ah bilkadibi been ay ku caanbaxaan maxaa yeelay li'anna alkadiba ra'su lkhadaaya beentu waa gafafyaalka madaxoodii beentu waa gafafyaalka madaxoodii gafafyaalka alkhuluqiyati ee dhaqanka loo nisbeeyey iyo waqayrihaa qayrkeedba beentu waa madaxa dunuubta dunuubta dhaqanka iyo akhlaaqda iyo dunuubta kaleba waxaa madax iyo aas-aas u ah beenta kamaa fi saxiixayn sida bukhaariya muslim ku sugan anna rasuula rasuulka sala اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi in alkadiba beenta yaadii wuxuu qofka ku hanuuniyaa ila alfujuuri faajirnimo nabiga sal اlahu alay waslam wuxu uhi beentu qofka waxay ku hogaamidaa faajirnimada wa in alfujuura yahdi ila annaar qofkana faajirnimadu naartay ku hogaamidaahay ku toosidaa qofku been ayuu sheegaa haddana mid kaluu sheegaa haddana mid kaluu sheegaa marka dambe ilaahay agtiisa waxaa looga qoraa kadaab been badane mar haddii uu qoraalkaasu ku dhaco musiiba ku dhacday in allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar ilaahay ma hanuuniyo qofka beenaalaha ah oo abaalka dhaca badan ilaahay ma hanuuniyo marka beentu waa dariiqada shar oo dhan iyo xumaan oo dhan qofka uu ku gaaro waa dariiqada shar oo dhan qofka uu ku gaaro wa bimaa anna shayطaana ayadoo shaydaanku uu yahay afaakum mid been badan ay kadaab mid been badan kamaa fii saxiixilbukhaariyi sida ku sugan anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu ku yidhi liabii hurayra lamaa jaahu markuu u yimid ashaydaanu shaydaanku saariqan xaaliya midkii xadaya sadaqa asagoo waxadaya markuu u yimid nabi wuxuu ku yidhi sadaqaka rumuu kuu sheegay wahuwa shaydaankuna kadiibun waa beenaale qisadan saxiix bukhaariga xadiidkiisa fidre la soo aruuriyey oo meel taallaa nabigu abu hurayre yidhi waardiye sadaqa la soo aruuriyey oo fidre ah ayaa nabigu sala allahu calayh wasalam abu hurayre wuxuu ku yidhi waardiye markaasaa waxaan arkay yidhi nin faraqa ku nabigan kuu geynaa sal اllahu calayh wasalam maxaa u guranayda sadaqada markaasu wuxuu yidhi war niyou nin dhibaata haysataan ahay nin saaxibulciyaal ahaan ahay carruur baahanaan ka soo tegey ee baahiyaa igu dirtay ee kugu soo laaba maayee iga leexo oo haygeynin khalaas wuu sii daayey abu hurayra markuu sii daayey subaxdiyaa nabigu sal اllahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi iiga waran xalay ninkaad is hesheen markaasuu yidhi rasuulka allow dhibaatuu sheegtay wuxuuna ii sheegay inuusan soo laabayn waa iska sii daayey markaasuu yidhi beenaale weyn waana soo laabana habeenkii dambe waardiyi xoog u qabtay isagoo faraqa ku guraayuu ku qabtay markaasuu yidhi beenaalayahow waa ku hayaa soo laaba maa waadiga yidhi waa soo laabatay marka nabigan kuu geyneen markaasuu yidhi nin dhibaatahaydaan ahay caruur gaajoona iga dambayda dhibaatada saasaa igu keentay waa qaldamay soo laaba maayo isii daa markaas u naxayuu iska sii daay markaasaa subaxdii nabigu weydiiyuu yidhi iiga waran xala saaxiibkaa ninkaad ishesheen iiga waran markaasuu yidhi suulka allow dhibaatuu sheegtay wuxuuna sheegay inuusan igu soo laabayn nabigu wuxuu uhi beenaale wey waase kugu soo laabaan bis habeenkii saddexaad isagoo ku gurayo faraqa uu ku qabtay markaasuu yidhi khalaas weeye saddex habeen habeenkii ugu dambeeyaad soo laabatay cudurdaar malihid waa ku geynayaa caawo mana ku sii daynayo markaasuu yidhi abu hurayrana cilmigu aad u jeclaa markaasuu yidhi cilmi ku anfacayaan kuu sheegaya iska kaydaa muxuu yahay wuxuu yidhi markaad seexanaydood sariirtaada tagto ama joodarigaaga ama dhulka meeshaad seexa laheed aayatulkursiya haddaad akhrido habeenkaas shaydaan kuu soo dhowaama shaydaan habeenkaas agtaada ma imaan karo cilmigaasaan ku baraya isii daa markaasuu sii daayay subaxdiaa nabigu yidhi subax nabigu yidhi ka waran xalay saaxiibka markaasuu rasuulka allah wuxuu ku amdacooday inuu cilmi barayo oo muxuu kuu sheegay aayatulkursiya haddaad akhrido markaad meeshaad seexaydoo tagto shaydaan kuu soo dhowaama markaasuu nabigu yidhi sadaqaka wahuwa kaduub rumuu kuu sheegay masaladaas waa sida ila cadowgu waa yaqaan wax cadowga ku ah shaydaanku marka waa yaqaan waxa dhibaaya awaluu arki jiray dad ka akhrista oo uusan agtooda imaan karin marka wuxuu yidhi kaas rumuu kuugu sheegay markaad seexaydoo haddaad aayatulkursiyi akhrisato shaydaan agtaada ma imaan karo si deganaad iskaga seexane adinkoo shaydaan is aragaad subaxdii soo kacee laakiin haddii kale shayddaanoo caaw dhan kugu cayaaraa toban saacadoo haddaad jiifto adoo qasanaad imaan soo kace marka wuxuu yidhi nabigu ma taqaanaa yidhi saddex habeen ninka aad la sheekaysay saddex habeen markaasuu yidhi ma aqaan rasuulka allow shayddaanu ahayo banu aadamba ma ahayn shayddaanu ahaa isagaa qof iskaga kaa soo dhigaayo marka shayddaanku marka waa wax sharwado ah oo sharoo dhan isagaa albaab u ah wabimaa أن shaydaana shaydaanku afaakun ay kadaabun isagoo been badane ah kamaa fii saxiixilbukhaariyi sidoo ku sugan anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala liabii hurayra wuxuu ku yidhi lamaa jaahu markuu abu hurayre u yimid ashaydaanu saariqan xaal uu yahay midkii sadaqadii xadaa nabigu wuxuu ku yidhi sadaqaka rumuu kuu sheegay wa huwa kadibu waa been laakiin kelmaddii eed aayatulkursiy haddaad akrisato shayddaan kuu soo dhowaanmaa kelmaddaas waa run ayadu taas ayadu waa run mar hadduu marka beenaale iyo horreen badanee yahay falaabudda waa laga maarmaan min an yaqtarina inuu la xidhiirsado biahlilkadibi dadka beenta ehelka u ah walfujuuri dadka faajirnimada ehelka u ah ra'sul afaakiin been badanayaalka madaxoodii alafimiina ee dembiga badan mar hadduu asagu yahay been badane dadka markaa ahlulkadibka iyo ahlulfujuurka ah inuu la xidhiidhsadaa waa laga maarmaan falaa budda waa lagama maarmaan min an yaqtarina inuu la xidhiidhsado biahli اlkadib dadka beenta ehelka u ah walfujuuri dadka dunuubta ehelka u ah ra'su اlafaakiin been badanayaalka madaxoodii waa inuu la soo xariirsado kii madaxda u ahaa al alaaimiina ee dembiga badan alaa wahuwa ninka u madaxda inta beenaalayaalka ashaydaan waa shaydaan kamaa xasala sidii u soo xasilay lilmukhtaar ibni cubayd ninkii la dhihi jiray mukhtaar ibni cubayd waa cabdulaahi ibni cumar ibnu khadaab seedigiis wuxuu la dhashay gabadhii safiye aheed oo xaaska cabdulaahi ibni cumar ibnukhadaab la ahayd ayadu xaaskii cabdulahi bn cumar ibn khadaab saxaabigaas jaliilkaa xaaskiisuu la dhashay waana ibliis isagu baal wuxuu ahaa beenaalaho yidhaahda waa ii waxyoodaa uu dhihi marka mukhtaar sidii ku dhacday saasee shaydaanaan la soo xidhiiri jiray shaydaanaan la soo xidhiiri jiray kamaa xasala sidii u soo xasilay lilmukhtaar ibni cubayd alkadaab faqad rawaa wuxuu wariyey abi xaatim kamaa fii tafsiir ibnu kaiir sida ku sugan juska labaad boga boqolkonton iyo sideed biisnaadii sanadkiisa can abi zumayl uu ka wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa abi zumayla wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa qaacidan mid fadhiya cinda bni cabbaas cabdulaahi bni cabbaas agtiisaan fadhiyeyu cabdulaahi bni cabbaas aan la fadhiyey walxaal ayaan la fadhiyey xaja uu soo xajiyey almukhtaar ibnu abi cubayd ah, nin muslimana ma ahayn laakiin waa iska xaxaji jirayoo muslimiintu iskala socsoco jiray laakiin muslim ma ahayn markaasuu soo xajiyey walaal xaja qad xaja wuu soo xajiyey almukhtaar ibnu abi cubayd fajaahu rajulu nina u yimid cabdulaahi cumar cabdullahi bni cabaasan raba fajaahu rajulu nina cabdullaahi bni cabbaas u yimid faqaala wuxuu yidhi yabna cabaas cabdullahi bna cabaasow zacama wuxuu ku andacooday abu isxaaq waa mukhtaar abu isxaaqa waa kunyadiisaa laydhaha abu isxaaq ee ayilmukhtaar mukhtaar ibn abi cubayd wuxuu ku andacooday annahu asaga uuxiya ilayhi in loo waxyooday allayda taxalay xalaa la ii waxyooday uu yidhi ka waraan cabdullahi bna cabaasow uu yidhi ah, mukhtaar wuxuu sheegaya in xalal loo waxyooday faqaala ibna cabaas wuxuu idhi sadaqa rum uu sheegay waa loo waxyooday xalay xalay waa loo waxyooday rumuu sheegay fa nafartu waa cararay hadalkii cabdullaahi ibna cabbaas aan ka naxay yidhi oon ka carar maxay tahay ninkaanaa loo waxyooday wax loo waxyooda nabi maxameda u dambeeyey sala allahu calah wasalam see loogu waxyoona qof ka dambeey arrintii aan aad uga naxay fa nafartu waa ka cararay wa qultu waxaan idhi yaquulu bnu cabbaas sadaqa cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu leeyay sadaqa rumuu sheegay mukhtaar fa qaala ibnu cabbaasa wuxuu yidhi humaa waxyaani waxyigii yaadnan kala oqoon waxyigu waa labo humaa waxyaani waa labo waxyigu waxyullah ilaahay waxyigiisa oo uu la soo hadlo addoommadiisa mid ka mida taas nabi maxameda ugu dambeeyey banu aadan ka dambeeya loo waxyooma nabi maxameda u dambeeyey kaas sala allahu cala wasalam iyo wa waxyu shaydaan shaydaan waxyigiis dadna shaydaana la soo hadla marka waxyigii adiga ma waxaad u haysataa alla kaliyu inuu la soo hadlo dadka war maya waxyigu waa labo qof waxaa u waxyooda allah waa rususha ilaahay nebi maxamed aana ugu dambeeyey sala allahu calay wasalam qof ka dambeeyana loo waxyooma oo bashar ah waa la soo afjaro waa la qatimay waa la qatimay dadna shaydaana la soo hadlo kaasu joogsama humaa waxyaan waa laba waxyi waxyullah ilaahay waxyigiisa iyo waa waxyu shayطaan fa waxyullah ilaahay waxyigiisu ilaa muxamadin u sugnaaday sal اlahu alay waslm nebi moxamedu u waxyoo jiray alle halkaasaa lagu joojiyey sal اllahu calayh wasalam waa waxyu shaydaan shaydaanka waxyigiisuna ilaa awliyaahi awliyadiisa u ahaado shaydaankuna wuxuu la soo hadlaa wax u sheegaa u qabraa awliyadiisa markaasuu qur'aanku inuu macnihii sheegayo aayad u keenay cabdullahi bn cabbaas aayad qur-aanoo macnahaasba sheegayda in shaydaanku waxyoodo la soo hadlo dadkiisa aayad qur-aanoo sheegayduu keenay uma qaraa cabdullahi bn cabbaas wuxuu akriyey waina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum aayaddaasuu akhriyey waina ashayaadiina shaydaannada la yuuxuuna waa u soo waxyoonayaan ilaa wliyaa'ihim awliyadooda la u waa layla soo hadlay haddaad maqasho nebi maxamed kadib qofki waa layla soo hadlay saasaa la yeelaa la yidhi saasaa dhacaydaa la yidhi rati madow hala qalaa la yidhi rati afarta qoob madow hala qalaa la yidhi afartan yaasiina hala akriyaa la yidhi waa runtiis waa runtaa le waa lagula soo hadlay waan waanse naqaana cidda kula soo hadashay ilaahay kulama soo hadlay waxay waa kuu yimid been maadan ka sheegin laakiin macallinkaagaadan oqon ah, waa ibliis waxaa kula soo hadlaya ee waxyigii kale waa la joojiyey wuxuu yidhi shiiku waadkuru waxaan sheegayaa bi haadihi munaasabati munaasabadan annanii aniga qara'tu waan akhriyey kalaaman hadal hadalkoo xasanoo wanaagsan hadalkoo libni kaiir u sugnaaday raximah hadal wanaag badan oo xaafid ibnu kaiir uu yidhi aan meeshaan ku sheegayaa uu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa ilaa wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi faman axadkeebaa adlamu ka gardarro badan miman qof iftara ku been abuurtay calallahi ilaahay korkiisa kadiban been oo kadaba beeniyey biaayaatih dadka ilaahay abuuray laba qofa u been badan qof ayadoon ilaahay la soo hadlin yidhi ilaaha ila soo hadlay iyo qofkii ilaah la soo hadloo nabiga ahaa qofkii beeniyey dadka ilaahay labadaasa u been badan dadka ilaahay intuu abuuray laba qofa u been badan qof aan ilaah la soo hadlin oo yidhi nabiyaan ahay ama waa la ii waxyooday nabibayuu bayuu dhihina yidhahdeen culummada fuqahada waa isku mid hadduu yidhah waa la ii waxyooday waa layla soo hadlay ilaaha ila soo hadlay qof adduunkan korkiisa jooga oo ka been badan qofkaas ma jiro maxaa yeelay dad inta iska daayu rabbigii abuurtay ku been abuurana qof ilaah la soo hadlana nebi maxameda u dambeeyey sala allahu cala oo waa la qatimay arrintaas nabiga anaa laygu qatimay uu yidhi qur-aankuna saasuu leeyy maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allahi wa khaatama nabiyin nabiyaalka waa kii lagu soo afjaray qof markaa yidhi allah ila soo hadlay ayadoon ilaah la soo hadlin qof ka dulmi badanu ma jiro dadka kalena yaa u dulmi badan waxaa u dulmi badan ilaahay rasuulkii uu soo diray qofka beeniyey iyo aayaadkii alle marka dadka labadaasa u shar badan faman axadkeebaa adlamu ka gardarro badan oo ka dulmi badan miman qof iftaraa ku abuurtay calallaahi alle korkiisa kadiban been oo kadaba ama beeniyey biaayaati aayaadkiisii innahu shaamiye laa yuflixu ma guulaystaanoo ma liibaanaan almujrimuuna dadka dembiyada badan dadka dembiilayaalka ma liibaanaan axbabtu waxaan jeclay suu yidhi shiiku an ubitahu hadalkii ibnu kaiir inaan ku sugo hunaa halkan qaala ibnu kaiir wuxuu yidhi fiihi tafsiirka yaquulu tacaalaa ilaah wuxuu leeyahay laa axadda qof maahan adlamu midka dulmi badan laa axadda qof ma ahan adlamu midka gardarro badan walaa actaa midka madax adag walaa ashaddu midka adag badan ijraaman xagga dembaabidda miman qof iftaraa abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been oo wataqawala ku been abuurtay calallaahi allaah oo wasacana sheegay annallaah allah arsalahu inuu soo diray walxaalna sheegay lam yakun uusan ahayn kadaalika sidaas qofka dulmi badan qofka madax adag qofka dembi adag ma jiro qof ilaahay ka been sheegay ku been abuurtay sheegtay in alla soo diro la soo hadlay asagoon sidaas ahayn ma jiro qof qofkaas qof ka daran laa axadda qof maahan adlamu mid ka dulmi badan walaa actaa mid ka madax adag walaa ashaddu mid ka adayg badan ijraaman dembaabidda minman qof iftaraa abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been wa taqawala ku been abuurtay cala allaahi allah wazacama ku andacooday anna allaah allah arsalahu inuu soo diray walxaal ayuu sheegtay sidaas lam yakun uusan ahayn kadalika sidaas falaysa axadun qof maahan akbara mid ka weyn jurman xagga dembiga walaa acdama qof ka weyn ma jiro dulman xagga gardarrada min haadaa qofka sidaasa qofka labaaduu sheegaa marka oo dadka laakiin intuusan sheegin wuxuu nugu baraarujinaa masale muhiima waxay tahay qof aan nabi ahayn oo yidhaa nabiyaan ahay beentiisu bannaankay taala ilaahay weynaa sunnadiisu waxay ku dareersatay qofka hadduusan nabi ahaynoo nabi sheegto ilaahay inuu fadeexeeyo oo uu ka muujiyo calaamado khatar ah oo dadkao dhan fahmi karaan oo dadka caqliga badan iska daya xataa maangaabtu fahmi karaan oo alla ka muujiya qofka nabigaaho alla isagu soo dirayna ilaahay wuxuu soo siiyaa mucjisooyin qof walbaa ku qanci karo in ilaahay soo diray marka sidiisaba qofku hadduu nabi sheegto ma dhici karto in la fahmi waayo maxaa yal hadduu nabi xaqa yahay ilaahay baa calaamado iyo mucjisaad siina hadduu been abuur yahayna alla fadeexayna marnaba ma dhici karto marka inuu qarsooma ma dhici karto inuu qarsooma wuxuu yidhi shiiku wa milu haadaa qofkanoo kale qofka aan ilaahay la soo hadlin oo ilaahay la soo hadlay leh wa milu haadaa qofkaanoo kale laa yakfaa ma qarsoonaado amru arrinkiisa cala alaqbiyaa'i dadka sawirada kama qarsoonaado iska daa dadka caqliga leh xataa dadka maangaabta kama qarsoonaado qofkaasoo kale fa kayfa sidee yashtabihu uu ugu ekaa karaa xaalu haadaa qofkan xaalkiisu bilambiyaai nabiyada maba dhici karto dadka kan ugu been badan iyo qofka dadka ugu run badan in la kala oqoon waaya wax dhici kara maaha ambiyadu waa dadka ilaahay kuwa ugu run badan qof aan nabi ahayn oo dhahaya allah ila soo hadlayna waa dadka kan ugu been badan marka labadaas qof iskuma ekaa karaan ma dhici karto inay isku ekaadaan fa kayfa sidee yashtabihu uu ugu ekaanaa xaalu haadaa qofkan beenaalaha xaalkiisu bilambiyaai ambiyada fa inna man qaala qofka yidhaa haadihi lmaqaalata kelmaddaas kelmaddaas oo ah waa layla soo hadlay allah ii waxyooday qofka yidhaahda saadiqan xaalu yahay mid run sheega kaas waa nabigii oo kaadiban xaalu yahay been sheega waa dadka kaleo beenaalayaalka falaa budda marka qofkii kelimadaas sheegta falaa budda waxaa lagama maarmaan ah an allaaha alla yansibu inuu taagaa calayhi korkiisa min aladilati adilada tusayda calaa birihi daacadiisa ow fujuurihi faajirnimadiisa maa shay ah ilaahay korkiisa ka taagaa huwa adharu ka muuqaal badan min ashamsi qoraxda qofka sidiisaba kelmaddan sheegta ama waa runu sheegaa waa nabi ama waa beenaale ilaahay wuxuu dushiisa ka taaga calaamado lagu garto hadduu nabi yahay mucjisooyin siinaa lagu garto hadduu beenaale yahayna wuxuu ilaahay ka taaga calaamado fadeexa ah oo lagu garto ma dhici karto inay marka qarsoonaa wax dhici kara ma fa inna man qaala qofka yidhaah haadihi lmaqaalata kelimaddaas saadiqan xaalu yahay mid run sheegaa ow kaadiban xaalu yahay mid been sheegaa falaa budda waa lagama maarmaan anna allaha allah yansibu calayhi korkiisa inuu ka taago min aladillati adilla tusayda calaa birihi baarinimadiisa oo fujuurihi faajirnimadiisa maa shay ayaa ilaahay ka taagaa huwa adharu ka muuqaal badan min ashamsi qoraxda maxaa yeelay faynal farqa farqiga u dhaxeeya bayna muxamedin nebi muxamed sala allahu calayh wasalam iyo wa bayna musaylamati اlkadaab musaylamat اlkadaab nabinimuu sheegtay ayadoo weli nabigu nool yahay salى اllahu calيه wasalam marka labadoodaas farqiga u dhaxeeya liman shaahadahumaa qofkii arka labadooda adharu waa ka muuqaal badan yahay farqigu min alfarqi farqiga u dhaxeeya bayna waqti duxaa waqtiga barqadi ah iyo wa bayna nisfi leyli habeenka dhexbartankiisa fii xindisi dalmaa habeenka mugdiga madowgiisa dalmaa waa habeenka xindiskuna waa dulmada iyo madowga musaylamatulkadaab iyo nebi muxamed sala allahu calay waslm nebi muxamedna waa saadiqo allah u waxyooday musaylamatulkadaabna waa beenaale iyadoon loo waxyoonu yidhi allah ila soo hadlay labadoodaas marka qofka arka waxay u kala duwan yihiin sida barqadii iyo habeenku aysan iskugu qaldami karin saasay u kala muuqdeen ma dhacdo inay isku darsamaan marka ma dhacdo fainalfarqa farqiga u dhaxeeya bayna muxamedi nabi muxamed sal اllahu calayh wasalam iyo wa bayna musaylamati اlkadaab musaylamatu اlkadaab labadoodaas farqiga u dhaxeeya liman shaahadahumaa qofka labadooda arka adharu farqigaas waa ka muuqaal badan yahay min alfarqi farqiga u dhaxeeya bayna waqti duxaa waqtiga barqinkii ah iyo wa bayna nisfi leyl habeenka kala barkiisa fii xindisi dalmaa habeenka mugdiga madowgiisa dhexdiisa fa min shiyami kullin mid kasta dabeecaddiisa ashiyamu jamcu shiima ashiimatu addabiicatu waalkhuluq shiimadu waa dabeecadda iyo dhaqanka fa min shiyami kullin mid kasta dabeecadihiisa oo minhumaa labadooda ka mid ah iyo wa afcaalihi dhaqanadiisa wa kalaamihi hadalkiisa yastadillu wuxuu u deliishanaa man qofkii lahu basiirun oqoonu u sugnaatay calaa sidqi muxamedin nebi moxamed runtiisa sala allahu calayh wasalam iyo wa kadibi musaylama musaylama beentiisa musaylamihii alkadaabi beenta badnaa iyo wsajaa waa mid kaloo asna nabinimo sheegtay iyo wlswad اlcansiy waa mid kaloo asna nabinimo sheegtay saddexduba nabinimay sheegteen saddexdiina ilaahay waa dilay waa baaba'een dadkiyaa dareemay beenaalayaal inay yihiin qaar kamida mid dareemay oo yidhaahdeen wallaahan adigaas alla kula soo hadlay adiga waa ku aqaan dadku kuma yaqaaniin faajiraad markaad guriga ku jirto macaasida iyo xumaanta iyo dunuubta aad qarsato adigaas alla kulama soo hadlin ibliiska ah, marka xaaskoodii inta ku soo hogaamiyeen daday dileen ay idhahdeen shaydaan weeye ee hala dilo annagaa diyaarayna marka nabi moxamedna sala allahu calay wasalam gaalada ugu cadowsan abujahl nin ka daran ma jirin abujahl wuxuu dhihi jiray wallaahi waa huba in alla soo diray saasuu dhihi jira abujahl qof ka cadowsanaa ma jirin ah, wallaahi waa hubaa huu dhihi jiray nabi maxamed alla soo diray waa huba laakiin wuxuu yidhi aniga jufadan ka dhashay iyo asaga jufadu ka dhashaa tartan naga dhexeeyo geesnimadaan ku tartarnay waa ekayno deeqsinimaan ku tartannay waa ekayno waxaan ku tartannay fasaaxada iyo aftahnimada waa ekayno markii dambe yidhahdeen inuu samada mid lagala soo hadla nala joogo halkaan ka keenayna yidhi samada hadalka weligay wallahana raacay marka waa hadda kii ugu cadowsanaa u fiirso saas u fahmaayey marka ma dhacaydo inuu nabi iyo qof beenaalaho isku ekaada ma dhici karto ma isku dhici karto ma dhici karto boqorkii talyaaniga markaas boqorkii ruumaankana markii loo sheegay saasuu yidhi ninku wuxuu u sheegaya markaasaa la yidhi runtuu amraa qaraaba xiriirintuu amraa masaakiinta loo naxariistuu amraa wuxuu amraa salaada la oogo markaasuu yidhi waa nabiullah ah, wax aan nab yahay maanu ah ifaadaas nabiga iska lug marka iskuma ekaa karaan beenaalayaalka iyo ambiyadu ma isku ekaa karaan fa min shiyami kullin mid kasta dabeecadihiisa oo minhumaa labadooda ka mida ah, midka nabiga ah iyo beenaalaha mid kasta dabeecadihiisa wa afcaalihi afcaashiisa iyo dhaqanadiisa wa kalaamihi hadalkiisa uu yastadilu u deliishanaa man qofka lahu basiiratun oqoon ay u sugnaatay wuxuu u deliishanaa dhaqankiisa calaa sidqi muxamedin nebi moxamed runtiisa sala allahu calayh wasalam iyo wa kadibi musaylama alkadaab musallamihii beenta badnaa beentiisa wa sajaax ninkii sajaax la dhihi jira beentiisa wاlswad اlcansiyi iyo aswad اlcansi beentiisa qaala cabdullaahi bnu salaam wuxuu yidhi cabdullaahi bnu salaam nabiga ka hor sala اllahu calay wasalam wuxuu yiqiinay diintii hore oo yahuudnimada uu caalim ku ahaa diintii oo macnaha nabi muuse alla ku soo dejiyey kitaabkii towraad ahaa uu caalim ku ahaa isagoo marka aad u yaqaana diintii nabi muuse alla ku soo dejiyey oo madiino jooga aa nabiga moxamed aa yimi alay waslm dadkii yaacaayay uu raacay marka saas markuu wejigiisa u arkay uu yidhi wallaahi waa rumu sheegaya wejigiisa kaliyaaan ku fahmayo uu hadlayba waa gartay iri wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu salaam lamaa qadima rasuululahi rasuulka alle markuu soo galay sala اllahu calayh wasalam almadiinata magaalada madiino injafala naasu dadkiiyo aadeen dahabuu musriciina wey dadkiiyo aadeen iyagoo degdegay dahabuu musriciina wey dadkiiyo aadeen iyagoo degdega injafala naasu dadkiiyo aadeen iyagoo degdega fakuntu waxaan ku sugnaa ayuu yidhi fii maninjafala dadkii aaday dhexdooda dadkii aaday aan ku dhex jiray fa kuntu waxaan ku sugnaa fii man dad dhexdood injafala aaday falamaa ra'aytuu markaan arkay caraftu waa gartay anna weja wejigiisa laysa biweji rajulin nin wejigiis inuusan ahayn kadaabin been badanaa saas markaan u fiiriyey wejigiisaan ka gartay inuusan ahayn beenaale wejigiis u fiirsado ah, qofka marka macaasida uu qarsado oo ayadoon loo jeedin uu qarsado habeenkii mugdiyada meelaha uu ku qarsado ilaahay wejigiisu dulli saara qof kasta oo wanaagsan markuu arku waa dareema qofkaas ah, qofka laakiin daacaadka qarsada oo habeenkii salaatuleylka iyo adkaarta iyo ducooyinka iyo qur-aan aqriska ayadoon dadku u jeedin sameeya ilaahay wejigiisa nuuru saara ilaahay wejigiisu nuurina markaasa qof kastoo arka waa ku farxaa qayruna ku calaamadsana cabdullaahi bnu salaam wuxuu yidhi falamaa ra'aytu nabiga markaan arkay caraftu waa gartay anna weja wejigiisu laysa biweji rajulin nin wejigiisu inuusan ahayn ninkoo kadaabin been badanaa qaala wuxuu uhi cabdullaahi bn mascuud fa kaana wuxuu ahaa awalu maa hadalkii ugu horreeyey oo samictuu nabiga aan ka maqlo kow marka aan madiine ugu tegey kelmaddii koobaadoon ka maqlay waxay ahayd yaquulu inuu leeyahay yaa ayuhannaas dadow afshu salaama salaamta faafiya salaamta faafiya qofkaad aragtoo muslima iska salaam maaha kaa taqaan kaliya lama salaamo qof kasta oo muslim ah oqoon amaha aqoon assalaamu calaykum waa duco ah, assalaamu calaykum ilaahay ha ku nabadgeli weeye adduunka iyo caaqirada marka salaamta faafiya saasaa nabigu dhahaya sal اlahu alay slm wa acaama cuntadana quudiya dadka quudiya bixiya sadaqaadka wa acimu acaama cuntada dadka quudiya dadka quudiya kaala ilaa afur waxa waya qof miskiina guriga kugula noolaad midkan wax ka dhiib kan wax sii dadka quudiya cunto bixiya wasilu اarxaam qaraabadana xiriiriya qaraabada xidhiiriya wasalluu bileyl habeenkii salaatuleylka tukada walxaal annaasu dadku niyaamun ay hurdayaan saacadda dadku hurdayaan hurdayaanoo dadku wada seexdo inta soo kacdo salaatulaylka tuko tadkhulu ljanna jannadaad gelaydaan bisalaamin maca salaamin iyadoon cadaab idin taaban ayadoon laydin soo cadaabin aad jannada horay u gelaydaan ee intaan ku dhaqmo nabigaa yidhi sala allahu calah wasalam intaan dhaqan ka dhigo adugu naftaada ku dhaqan geli jannadaad gelaydaa adoon cadaabku soo taabanay qofka waxa weya aad aragtoo muslima iska salaam waxbixinta dabeecad ka dhigo inaad waxbixido dabeecad ka dhigo qaraabadaada xiriiri dadkoo hurdaaya salaatuleylka tuko jannada allaad gelaydaa adoo nabad qabeen wallah subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed